alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira mas'alan ku yara laabmaya masaladaas waxay ku saabsanayd sujuudu sahwiga marka mas'ale aan markii idhi waa hariib baa jirtay mas'ala hariiba aanan idhi waxa weeye culammadu saasay sheegeen marka haddii mas'alada khilaaf aanu ku jirin waa culammadu siday u sheegeen haddii laakiin khilaaf ku jiro waxay ii soo degdegaysaa inay raajix tahay inay sidaa ka duwantay waxay ku saabsanayd ruuxa masbuuqa ee salaadda lagala hormaray wax ka mid ah oo qayb ka mida ah salaaddii soo gaadhay intii kaga xidhay imaamka oo la tukaday imaamkiina sahwiyey salaadda gudaheeda dabeedna uu la yimi sujuudu sahwi ayaabuu la yimi hadduu qabla salaam la yimaado ruuxan masbuuq ahee salaaddii qayb ka midii ka tagtay ee imaamka la tukanaya waa ku raacayaa waa la sujuudayaa markuu imaamku salaamad naqsado waa kacayaayo wixii ka dhinnaa oo ragcada'a buu la imanayo haddaba halkaasay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen markuu haddaba ka baxayo sujuudu sahwi kale waa inuu soo celiyaa mas'aladaa sheegaya hariibkii waa taas aanan idhi haddii khilaaf aanu ku jirin waa culammadu siday u sheegeen haddii laakiin khilaaf ku jiro waxaan markii idhi waxaa mutabaadir noqonaysa inaanu sujuudu sahwi dambe la imanayn waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam saynu markii sheegnay nebigu sala allahu alayh wasalam waqhtiyada qaarkood sahwi baa ka dhici jiray haba yaraato marar naadir ha noqoto shan goor baa laga soo naqliyaa fii xayaati dadka qaarkoodna masbuuqiin bay noqon jireenoo salaadda qayb ka midaa lagala hormari jiray marka haddii sujuudu sahwi kale in lala yimaadaa marka dambe ruuxa masbuuqa ahaa salaadduu u kacaya rakacaadkii ka tegay dhammaysto qaar dambe inuu la imanayo sujuudu sahwi ah waajib hadday noqon lahayd nebigu caddayn lahaa tacliilkaasaynu sheegnay ama istidlaalkaas markiina khilaaf masalada ku saabsan ma xafidsanayn inkastaan sidaan ku camalfali jiray ay ahayd sida kale iyadaan xusuusnaa qowlkan aan ku camalfali jiray inaanan sujuudu sahwi dambe la iman fuqahada qaarkoodna inay sidan yidhaahdaan wakhti horeo qadiima kollay ayaa xasuustayda ay soo gashay alaa soddon sanaan filaya in laga joogo calaa kulli xaal mas'alada waxaa soo baxday masalada in khilaaf ku jiro oo a'immadu isku khilaafsan yihiin oo imaamu shaafici laftiisu laba qowl keliya yahay inkastoo shaaficiyadii ay doorteen oo agtooda raajix ama saxiix ka noqotay inuu la imanaayo sujuudu sahwi dambe laakiin shaafici laba qowl buu ka leeyahy imaam axmedna laba riwaayuu ka leeyihi ibnu qudaama muqnigo wuxuu ku soo rarayaa inuu laba riwaaye imaam axmed ka leeyahay shaaficina laba qawl ka leeyahy isagoo arjaxaya inuu sujuudu sahwi kale la imanayo marka waxa weeye calaa kulli xaal maadaamay sidaas tahay markii horeba sidaynu u tilmaannay waxay noqonaysaa masalada mar hadduu khilaaf ku jiro qowlka fiicani waa inaanu markaa la imanayn sujuudu sahwi dambe jabri hadday noqotona insha allahu kii horaa ugu filan wallahu aclam baabu qadaa'i asalaati alfaa'itati wa tacjiiliha wuxuu u baab yahay salaadda tagtay qallaynta la qallaynaayo iyo dedejinta la dedejinayo hore loo samaynaayo can anas ibni maalikin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku wuxuu uhi man nasiya salaatan falyusalliha idaa dakarahaa ku kastoo ilaawa salaatan salaad ilaawa falyusalliha salaadda ha tukado idaa dakarahaa markuu xasuusta ha tukado goorta u xasuusto ha tukado laa kafaarata laha ilaa daalik kafaaro aan taa ahayn ma laha wa talaa qawlahu tacaala wa aqimi asalaata lidikrii waxaanu u akhriyay aayaddaas wa aqimi asalaata salaadda oog lidikrii xuskaadi xusaysa daraaddeed u oog ama lidikrii xuskaadi xusayso aawadeed u og bukhaariyo muslim baa xadiiska soo wariyey walimuslimin man nasiya salaatan aw naama canha muslimu riwaaya uu soo wariyey waxay sheegaysaa lafdigeedu man nasiya salaatan ku kastoo ilaawa salaad aw naama canhaa ama salaadda ka seexda fa kafaaratuhaa an yusalliyaha idaa dakarahaa kafaara gudkeedu waa inuu tukado markuu xasuusto goorta u xasuusto waa inuu tukadaa xadiidkan waxaa laga qaadanayaa fawaa'id awalan salaaddu waxay leedahay wakhti xadidan bay leedahay ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta wakhtigaasi wuxuu leeyahay awal iyo aakhir gooray soo gashay leedahay gooray baxday inay leedahay cudurdaar hadduu jiro oo qofku salaaddii markaa hore uu tukan waayey oo uu ilaawo markaa hore amaba uu ka seexdo goorta uu baraarugee xasuusta inuu tukanayo hadduu ilaawayna goortu xasuusta inuu tukanayo farqi ma kale lahaa wakhtigaa u xasuustay inay wakhti nahyi tahay iyo inayn ahayn masalan salaaddii subax ayaa hurda la tagtay wuxuu toosay iyadoo qorraxdu soo baxaysa degdeg buu u weysaysanayaa markaasuu tukanayaa ma odhanaayo salaadda waxaan sugayaa inta qoraxdu sare u kacayso dhulka qadra rumxin ay ka go'aysaan sugayaa odhan maayo waayo wakhtigaas waa waqtulcudri oo xilligaa uu xasuustaa goortay doontaba ha ahaato ama wakhti nahyi ha ahaato ama yaynay ahaan xilligaasuu tukanaya hadduu ka dibdhigana wuxuu noqonayaa inuu aasim ku noqonayo ha yeeshe culammadu waxay yidhaahdeen seexashada salaadda uu ka seexanayo waxaa loo shardinayaa tafriiq iyo ka gaabin inaanu isagu la imannin ee hadduu tafriid la yimaado isagu ka gaabiyo oo tacaddi noocaah la yimaado oo intuu soo jeedo jeedo jeedo markay soo dhowaadkii ahayd buu seexday dabeedna salaaddii baa hurdada ku dhaaftay ta noocaase dembaa uga imanaya oo waa ku dembaabaya sababtuu u dembaabaya waa maxay li'annahu farrata tafriid buu la yimi oo waa ka gaabiyo soo jeedkii intuu soo jeedaa wakhtigii salaadduu soo dhowayd uu seexday isagoo habeenkii aan seexan dee naftiisa markaa wuxuu u bandhigay inay salaadu ka tagto ila khaalibu danni ruux saamaleylay markii fajrigu soo dhowaayo waagu soo dhowaa seexday inaanu intaa ku toosayn baa la garanayaa haaliban sida tirada badan lee haalib marka hadduu tafriidkaa la yimaado ya'sam waa ku dambaabaya xadiisna waxaa ku soo arooray saxiixa ku sugan laysa fi nnawmi tafriitun innama atafriitu fi lyaqadah hurdada lafteeda tafriid iyo ka gaabini kuma jirto iyo taqsiir ee tafriidku wuxuu ku sugan yahay soo jeedkuu ku sugan yahay waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxii cudurdaarkaa lahaa oo xilligii daba tukaday uu xasuustay annahu laa shaya calayhi inaan waxba saarayn dembina ma saara kafaaro kalena ma saara kafaaro kalena ma saara waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya aayad qur'aana haddii la istishaadayo la deliishanayo ee tilaawo aan loo jeedin qur'aanka la akhrinayo inaan shaytaan iska naar laga hormarinaynin dadka qaarkood caadadoodu waxa weeye markay aayad qur'aana soo qaadanayaan inay yidhaahdaan qaala allahu tacaala acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim wa aqiim asalaata lidikrii hada halad laba khalad baa ku jira marka sidaa loo yidhaahdo khalad waxa weeye sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam kama mid ahayn aayadda deliishad loo soo qaato ee tilaawo markaa qur'aanka la akhrinaya aynay ahayna istidlaal iyo istishhaad ay tahay in shaytaan iska naar laga hormariyo wa idaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashaytaani alrajiim marka waa marka qiraa'aiyo tilaawo loo jeedo taas weeye axaadiis fara badan oo mutacadidaana soo aroortay oo nebiga sala allahu alayh wasallam iyo saxaabadiisu xukum intay sheegaan ay odhan jireen iqra'uu in shi'tum haddaad doontaan waxa akhridaan aayadda ama watala qawlahu tacaala iyo wax la mida xadiiskanna waa ka mid qaladka labaad ee ku jiraa waxay tahay markuu yidhaahdo ilaahay wuxuu yidhi haddana uu yidhaahdo acuudu billaahi min ashaytaani arajiim dee ilaahay waxaanu odhan buu ka sheegayaa ilaahay acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim ma odhan waxaanu ku leeyahay ilaahay wuxuu yidhi wuxuu raaciyey acuudu billaahi min ashaytaani arajiim acuudu billahi min ashaytaani arajiim addoonkaa leh adaa leh ee qowlullaahi ma aha qaar kalaa markii qaladkaasi u muuqday ka baraarugay oo waxay yidhaahdeen si annaan taas ugu dhicin labaad waxaan odhanaynaa allah wuxuu yidhi bacda qawlii acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim bacdi baa iyaguna saa yidhahda ilaahay wuxuu yidhi hadalkayga acuudu billaahi min ashaytaani arajiim aan idhi dabadeed wuxuu yidhi kada wa kada taasna waxaa ku sugan qaladkii hore aynu sheegno ah markaa sunnadii inay khilaafsan tahay waa ta kale qaladka kale imanaya waxay tahay allah hadalkan goortuu yidhi odrhodkaaga aad tidhi acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim kamay dembayne way ka horraysay markaa sidaas aawadeed calaa kulli xaal aayaddii deliishad ama istishaad looga jeedo shaytaan iska naar lagama hormarinayo waana dhacday nebiga sala allahu alayh wasalam habeen inay ku dhaaftay salaaddii subax inay ku dhaaftay hurdo inay ku dhaaftay wax tafriidana nebigu markaa lama imano dee waxa ay sameeyeen inay nin u direen inuu markaa salaadda kiciyo goor dambe u ahayd goortay seexdeen ruuxu markuu safar iyo qarda ku jiro oo uu qardaysan yahay hurdo badan buu u baahanayaa goor hore xataa hadduu seexdo waxaa laga yaabaa hurdo badan inay qabato nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi yaa salaadda inoo kicinaya bimacnaa soo jeedaya oo salaadda inoo toosinaya nin saxaabiya yidhi aniga ninkii waa soo jeeday markii dambena ninkii waa gam'ay isagaa islahayn seexo nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisiiba waxaa kiciyey qorraxda ayaa kicisay iyadoo qorraxdii hayso ayuunbay tooseen oo markaa soo baxday ninkii nebigu ma canaanan sala allahu alayh wasalam mana dagaalin waayo macduur buu ahaayoo kumuu talagelin inuu seexdee ghalabatu caynaahu labadiisii indhood baa ka qaalib noqday wuxuu sameeyey nebigu sala allahu alayh wasalam inuu weysaystay oo dabeedna markaa u tukaday mawdican oo kale culammadu waxay kaga hadlaan mas'alo labaad masalada labaad waxay ku saabsan tahay ruux haddii salaaddii cudurdaar aanu lahayn tegistuu ka tegey oo ilowshiiyo iyo hurdo midnaba salaaddii kuma dhaafin ee camdan ayuu salaaddii uga tegey markuu fisqigaa iyo xumaantaa ka toobad keena dabadeed salaadihii ka tegayee dhaafay ma qallaynayaa mise ma qallaynaayo mas'alada culammadu waa isku khilaafaan jamaahiirta culammadu afarta madhabood ay ka mid yihiin waxay yidhaahdeen wuu qallaynayaa bay yidhaahdeen afarta madhaboodba saasay qabaan waxaanay u deliishadeen waxay yidhahdeen salaaddii waa daynoo waa qaan ilaahay ina fariidata allahi fi lxaji adrakat bii shaykhan kabiiran laa yasbutu cala alraaxila afa axuju canhu gabadh baa nebiga u timi sala allahu alayh wasalam waxay ku tidhi yaa rasuula allaahi faralkii ilaahay ee xajka ku saabsanaa waxay soo haleeshoo soo gaadhay aabbahay bay soo haleeshay oo oday weyn ah oo laa yasbutu cala alraaxila aan ku sugnaanayn daabbadda ku sugnaanaynin oo aan qabanaynin ma ka xajiyaabay ku tidhi nebiga sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam ara'ayti low kaana calaa abiiki daynun faqadaytihi ayanfacuhu daalik waxaad ka warrantaa haddii aabbaha dayn lagu yeelan lahaa oo dayntaa aad ka gudi lahayd oo ka bixin lahayd ma anfici lahayd qaalat nacam waxay tidhi haa qaala fa daynu allaahi axaqu an yuqdaa daynka ilaahay baa u xaqnimo badan in la gudo oo uga xaqnimo badan daymanka addoommada in la gudo marba haddii daymankii addoommadaba la gudaayo daynka ilaahay in la bixiyo la gudo baa ka xaqnimo badan waa qaantii ilaahay mawdicu shaahid waxay ka daliishanayaan cillada xadiisku tilmaamay oo dayniyada ah ayay ka qaadanayaan fa daynu ullaahi axaqu an yuqdaa mawdic khaasa waa ku soo arooray laakiin dayn inay tahay salaadduna ayay ka qaadanayaan saas aawadeed waxay yidhaahdeen jamaahiirta culammadu wuu qallaynayaa bay leeyihin daa'ifo yar oo culammada ka mida oo ciisadiin ibnu cabdisalaam iyo shaykhulislaam ibnu taymiya iyo daahiriyada iyo ibnuqayim iyo albaani laftiisa silsilatu xadiisi saxiixa mashaayikhdaas iyagu waxay ku tageen salaaddaa haddii mar camdan looga tego cudurdaar aanu jirin qalle inaanu imanayn waxaanay u daliishadeen ruuxa baa la yidhi la kaalay salaaddii man nasiya salaatan aw naama canhaa fa kafaaratuhaa an yusalliyahaa idaa dakarahaa riwaayada kalena waxay sheegaysaa man nasiya salaatan falyusalliha idaa dakarahaa waxa baxday haddaanu ilaawin hurdana aynay la tegin iyada falyusalliha idaa dakarahaa iman mayso marka mafhuumu shardigaasaa laga deliishanayaa ghayru almacduur inaan u qallaynaynin weliba qaacido usuuliyana culammada qaarkood waxay yidhaahdaan alqadaa'u yaxtaaju ilaa amrin jadiid qadaagu wuxuu u baahan yahay amar cusub oo amarkii hore adaaga lagu amraayey keensan maayo qallahana keensan maayo qallihii wuxuu u baahan yahay amar jadiid oo cusub buu u baahan yahay amar jadiid oo qadaagaa lagu amrayana lama hayo waxay kaloo u deliishadeen xadiiska markaa tilmaamaya man adraka rakcatan min alcasri qabla an taqruba ashamsu faqad adraka alcasra xadiiskani wuxuu tilmaamayaa ruuxa ragcad soo gaadha casarka ka mida intaynan qoraxdu dhicin ka hor casarkii waa soo haleelay wa kadaa intaynan qoraxdu soo bixin ka hor ruuxa ragcad ka soo gaadhaana salaaddii waa soo gaadhay ee falyutima ha dhammaystiro sheekh albaani wuxuu u daliishaday xadiiska silsilatu xadiisi saxiixa in markaa ruuxii camdan uga tegay inaanu qallaynayn oo ragcad markuu ka soo gaadho ama sujuud ka soo gaadho bimacnaa waxa weeye ragcad ka soo gaadho ayaa la yidhi ha dhammaystiro haddaanu ka soo gaadhin waxba ma dhammaystirayn halkaana waxaa ka soo baxaysaa tuu ogaan uga tegay ma qallaynaayo jumhuurku se waxay qabaan saynu sheegnay afarta madhabood ay ka mid yihiin in la qallaynaayo tacliilkoodana waynu sheegnay iyo waxay dariishadeen haddaba qolyahaa qaba in la qallaynaayo madhabkooda haddii lagu dhaqmayo ma aha siday soomaalida qaarkood ay yidhaahdaan in salaadba salaad la raacinayo duhur marka la tukado duhur lagu darayo casar marka la tukado casar lagu darayo maqhrib marka la tukado maqhrib lagu daraayo sidaa loo wadayo ee waxay leeyihiin dabada waa in laysugu qabtaa bay leeyihiin oo intuu hurdo iyo intuu quudka yar shaqaysanayo iyo inuu awoodi waayay oo uu nasanayo mooye inta kale waa inuu qabtaa ku hayaa ilaa intay ka dhammaanayso qaantu habeen iyo dharaar madhabka jumhuurku waa saas ma qabaan habeenkiiyo maalintii shan salaadood baa la qallaynaya waa la iska fadhiisanaya waa la iska daashadaashoonaya ma qabaan waxay leeyihiin waajibkiiyo qaantii si aad isaga bixiso waa inaad deddejisaa sidaad u deddejinaysaana waxay noqonaysaa in in yaroo cudurdaad ay heshay mooyaano qayb aad seexanayso intaa cudurdaar baad leedahay inna kasabkii quudka ahaa aad shaqaysanayso inna aad awoodi weyday oo aad nasanayso intaa mooye inta kale qabtaasuun ka saar ilaa inta kaa dhammaanayso daa'ifada kale waxay leeyihiin in looga qiyaas qaataa kii naasiga ahaa ma suuragal ahoo ruuxii ogaan uga tegay lama mid ahaa kii ilaawey qiyaaska laba mas'alo laysaga qiyaas qaadanayooo layshaleeshiinayo xukum ahaanna waxaa loo shardinayaa inay isku mid yihiinoo faariq muctabari aanu u dhaxayn ee marba hadduu faariq muctabari u dhaxeeyo ay kala duwan yihiin qiyaas meesha waa ka baxay oo wax qiyaas la yidhaahdaa ma suuragal ahaa oo qiyaaska maca ahi waa qiyaas baatil midna waa aasima waa dembaabay midna waa macduur oo maba dembaabin kii aasimka ahaa ee dembaabay ee dembiga u badrheedhay see looga qiyaas qaadanayaa loo haleeshiinayaa midaan isagu dembaabinba oo macduur ah lama haleeshiin kara bay yidhahdeen adkaynta salaadda xukunkeeda la adkaynayaana waxay keensanaysaa ruux ogaan uga tegay inaanu iska qallayn maxaa haddaa saaran waxa saaran bay yidhaahdeen inuu awalan toobad keeno oo rabbi u toobad keeno taaniyan waxay yidhahdeen sunnayaasha ha farabadsado oo sunnayaal badan ha la yimaado maadaama farar aanu hadda la iman karaynin mar haddaanu macduur ahayn calaa madhabihim waxay leeyihiin sunnayaal badanna ha la yimaado ilaahayna ha u toobad keeno towbad shuruudda oofsatay maaha afka baarkiisa inuu ka yidhaahdo astakfiru allaha wa atuubu ilayh isagoo towbad rasmiya oo shuruuddii dhammaystiratay aan toobad keenin can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhuma ana mucaada bna jabalin radia allahu canhu kaana yusalii maca rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam alcishaa alaakhira jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhuma waxaa bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen in mucaado ina jabal ahi kaana yusallii uu ahaan jiray mid tukada maca rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay la jirkiisa mid tukaduu ahaan jiro rasuulka la tukada alcishaa alaakhira cishaha dambe cishaha dambe waxaa laga saarayaa maqribka ayaa cisho isagana lagu magacaabayaa kaannahu inuu yahay alcishaa'u aluulaa cishihii hore cishaha inuu naqaanaana uu yahay alcishaa'u alaakhira cishihii dambe summa yarjicu intaa dabadeed waa noqon jiray mucaad ilaa qawmihi tolkii ayuu u noqon jiray madiine waxaa loo degganaa dee jilib jilib baa xaafada loo degganaa intii isku qolo ahibaa meel bay degi jirtay oo siday dee waagii hore jaahiliyada u degganayd yaa ayaa islaamnimadana sidii ugu sii degganaayeen marka xaafaddii qoladoodu degi jirtay qawmkiisii ayuu ku noqon jiray fa yusallii bihim waa tujin jiray mucaad tilka salaata salaaddaasuu tujin jiray waa salaaddaa cishaha markuu nebiga la soo tukado dabadeed buu mar labaad qawmkiisa tujin jiray xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey mucaad ibnu jabal radia allaahu canhu wa ardaah wuxuu ahaa saxaabi saxaabada ka mida oo dhallinyaro ahaa waxaanu ahaa nin cilmi badan buu ahaa waxaa xadiis culammada qaarkood sanadkiisa ka yara hadleen culammada qaarkoodna ay soo dhoweeyeen ku soo aroortay wa aclamukum bilxalaali waalxaraami mucaad bnu jabal xalaashiiyo xaaraanta waxaa idinku yaqaana oo idinku aqoon badan mucaado ina jabal ah xadiis kaleo culammadu quweeyeen waxaa ku soo arooray fadiilo khaas iyo manqaba u soo aroortay uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam yuxsharu alculamaa'u yowma alqiyaamah yataqadamuhum mucaadu bnu jabalin biratwah aw kama qaal culammadaa la soo saarayaa maalinta qiyaamo oo la keenayaa iyaga oo mucaad bnu jabal uu culammada kale ka horreeyo biratwa ratwadaa culammadu waa isku khilaafeen oo tafaasiir kala duwan bay leedahay culamada qaarkood waxay dhahaan tallaabu ka horreeya culammada qaarkoodna waxay dhahaan mayl buu ka horreeya waa manqaba iyo fadiilo u sugnaatay mucaad ibnu jabal nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam mucaad ibnu jabal innii uxibuk waa ku jeclahay ha ka tegin salaad kasta dabadeeda inaad tidhaahdo allaahumma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu idhi ducooyinkaan eegay waxaan ogaaday ducada ugu fiicani inay tahay allaahumma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik kadib baan haddana u fiirsaday buu yidhioo wax la macnaa ah, faatixadaan ka helay waa ducada faatixad u jeeda qadar weyn buu mucaad nebiga sala allahu alayh wasallam agtiisa ku lahaa qadarkaa weyn iyo mansiladaa weyne u agtiisa ku lahaa daraaddeed reer yaman oo ahlu kitaabna ay ka mid ahaayeen dadkii degganaa ahlu kitaabkuna ay yihiin asxaabu shubah wuxuu u diray mucaad ibnu jabal yaa mucaadu innaka ta'tii qawman ahla kitaabin falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu allah ila aakhirih mucaad wuxuu ku dhintay dhallinyarannimo ayuu ku dhintay radia allaahu canhu wa ardaah oo daacuunkii camawaas ee sannaddii siddeed iyo tobanka hijrada dhacay saxaabadii ku dhimatay ayuu ka mid ahaa halkaana shahaada uga sugnaatay almatcuunu shahiid mucaad waa khayr jeclaa jacaylka uu khayrka jeclaa daraaddeed baa keensanaysay isagoo qowmkiisa inuu tujiyo ay ahayd haddana inuu ka yimaado iyagoo madiine ka yaro baxsanaa qowmkiisu oo nebiga sala allahu alayh wasallam uu kala qayb geli jiray salaadda cishahoo la tukan jiray markuu masjidu nabowiga nebiga kula tukado sala allahu alayh wasalam salaata alcishaa ayuu markaa dabadeed intuu noqdo qowmkiisa u tago ayuu markaa tujin jiray labada salaadoodee uu tukanayay midna nebiga la tukanayay midna qowmkiisa tujinayey labaduba ma cishihii oo laba goor la sameeyaa oo laba faral bay ahaayeen mise mid baa sunne u dhacaya culamada muxaqiqiintu waxay sheegaan in labada mid sunno noqonayo xadiis baa ku soo arooray intuu ribada ilaahay idinka xaaraantinimeeyey ribo idinka dooni maayo yacnii salaad kale oo siyaado ah ama laba goor inaad salaaddii samaysaan idinkama rabo laa tusallu asalaata maratayn adilla diidaysaa jirta salaaddii in laba goor lala yimaado haddaba bacdul adilla laga qaadanayaa marka labaad inay noqonayso mar ahaan ay noqonayso sunne ay noqonayso sida xadiiskii tilmaamayay haddaad markaa salaadda soo tukato imaamkoo dadka tujinaya dabeed masjidka aad timaaddo la galo la tuko naafilay kuu noqonaysaa ama xadiiskii kale umarada sheegayey umara iman doona jawr u saaxiiboo salaadda bakhtiin doonoo dili doona oo wakhtigeeda ka saaraya salli salaata liwaqtihaa uma salli macahum yacni waxa weeye salaadda wakhtigeeda tuko kadibna yaga la tuko naafilo iyo sunnay ku noqonaysaa sida saxiixa waxay tahay salaadda uu nebiga la tukaday ee horraan dhacday ayaa faralkii ah ta dambe uu la imanaye qowmkiisa tujinayaana sunnihii bay noqonaysaa bacdibaa si ay uga cararaan salaatulmuftaridi khalfa almutanafili xadiiskan in laga deliishado oo ruux sunno tukanaya in faral lagu xidho diidmada taa ay diidayaan daraaddeed ayay markaa waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa salaadduu nebiga la tukanayey baa sunnihii ah tan dambe qowmkiisa uu tujinayeyna waa faralkii laakiin wejigaasi waa khalad saxdu waxay tahay ta horraan dhacday mawdica afdalkaana uu ku tukaday oo masjidu ah nebigana sala allahu alayh wasalam la jirkiisa uu la tukaday baa noqonaysa faralkii ta kale sunnihii bay u dhacaysa halkaa waxaa laga deliishanayaa ruux sunno tukanaya in faral lagu xidhan karo saas aawadee xadiiska soo arooree sheegaya innamaa jucila alimaamu liyutamma bih falaa takhtalifuu calayhi imaamka waxaa imaam looga yeelay si loogu daydo loogu markaa loogu xidhoo loogu daydo ee imaamka ha khilaafina oo khilaafka niyada xaggeeda laga khilaafayo ayaa la diidayaa mas'aladan markaa waa laga reebayaayo salaadda uu imaamku tukanayo iyo salaadda ma'muumku tukanaya way kala duwanaan karaan ikhtilaafka faral iyo sunna ay isku khilaafaan ama min salaati ilaa salaa ay isku khilaafaan inaan dhibi ku sugnayn baa laga dariishanaya baabu xukmi satri alcaatiqayni fi asalaa labada deg mid ka mida in la asturo xukunkeeda caddaynta la caddaynaayo u baab yahay salaadda gudaheeda bimacnaa halkaa degta ee qoorta dhinaceeda ah labada geesood ka kala xiga qoorta halkaasaa waxaa la yidhahdaa caatiqayn mid walbana caatiq baa la yidhahdaa waxay u dhaxaysaa qoorta iyo cududda halkeeda sare ee garabka ah halkeedaa sare cududda labadaasay u dhaxaysaa halkaasaa caatiq la yidhahda can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam laa yusallii axadukum fi thawbi alwaaxidi kuma tukanayo midkiin mara keliya laa yusalli hadduu nusakha qaar idiin qoray waa yaanu ku tukaninoo waa nahyi qumman laa yusalli laa yusallii marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa kuma tukanayo kuma tukanayana waa nafyi waa khabarun yuraadu bihi annahyu siiqadu waa khabar ama waa nafyi macna ahaanna looga jeedo nahyi looga jeedo oo u dhacaya yaanu ku tukannin nafyun yuraadu bihi nahyu laa yusallii kuma tukanayo yacnii yaanu ku tukannin axadukum midkiin fi thawbi alwaaxidi mara keliya yaanu ku tukannin laysa calaa caatiqihim minhu shay xaal aan degtiisa maradaa wax ka midi aynay saarnayn yaanu ku tukanin ee ilaaba ilaa labadiisa deg mid ka mid ah waa in markaa marada wax ka midi ay saarnaadaan oo ay asturaan xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim waxaa laga qaadanayaa salaadda marka la tukanaayo sida ugu wanaagga badan in lagu tukado oo la ysqurxiyo oo dhar la gashadoo la labbisto ilaahay baa la ishortaagayaa salaaddii waa in la isqurxiyaa yaa banii aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid ubadkii aadamow ziinadiinna iyo quruxdiinna soo qaata masjid kasta agtiisa soo qaata quruxdiinna saas aawadeed axsanu hay'a iyadoo lagu sugan yahay salaaddii waa in la galaa oo la tukadaa laa yusallii axadukumna waxaa loo jeedaa raggii ayaa loo jeedaa oo dumarkii ee jidhkoo dhan inay asturaan markay tukanayaan marka laga reebo labada kaf iyo wejiga mooye inta kale oo dhan inay asturaan ayaa saaran oo iyagoo jidhkoodii wax ka midii muuqanayaan aan wejigiiyo labada kaf ahayn inay tukadaan ma aha waa inay ilaa addimada qariyaan yacnii gacmaha markaa waxbay qariyaan oo dhudhummadu aynay muuqanin jidhka kalena saasi leeh weliba culammada qaarkood waxay yidhaahdaan gabadhu markay tukanayso waa inay maryaheedoo dhan ku tukataa oo ilaa jilbaab ka gashataa caaisha radia allaahu canha wa ardaaha afqahu nisaa'i alcaalamiin dumarka caalamiinta waa gabadhii ugu cilmiga badnayd shakina kuma jiro dumarka ummaddan ummatu muxammad inay tahay tii ugu cilmiga badnayd inay tahay caaisha wax shakiyo ku jiraa ma jiro oo gabadh la cilmiyoo la fiqhiya iska daa mid ka cilmi badanoo ka fiqhi badane may imannin mana iman doonto sidaas aawadeed bay masaa'il badan ku qabsan jirtay saxaabada qaarkood culammada qaarkood waxay allifeen kitaab la yidhaahdo sida zarkashi oo kale ma istadrakathu caa'ishatu cala alsaxaaba waa risaalo door ah masaa'il fara badan baanu ku soo aroorinaya daa'ifo yar oo culammada ka mida ah waxay yidhaahdeen maryama maryama bintu cimraan nebiyad bay ahayd bay yidhaahdeen koox yar baa sidaa ku tagtay jamaahiirta culammadu ma qabaan haddii lagu socdo qowlkoodaas oo la yidhaahdo nebiyad bay ahayd maryama bintu cimraan marka waxay noqonaysaa iyadu inay caaisho ka cilmi badnayd waayo cidda nebi ahi waa ka aqoon badan yahay cidda aan nebi ahayn laakiin saxiix ma aha qowlkaasiyo sida qawigee jamaahiirta culammadu ku tageen waxay tahay inaan dumarka wax nebiyi ka soo bixin marnaba ee nebiyada raggunbay ka soo bixi jireen gabadh nebiyada lama arag lamana arki doono culammada qaarkoodna ijmaac bay masaladaa ku sheegeen oo waxay yidhaahdeen waa biijmaaci ahlilcilm daa'ifa culammada ka mida ah ijmaacaas soo raray wax daliiloo caddaynayaana ma jiro gabadh nebiyad laga dhigay laa maryama walaa hayraha caaisha waxay samayn jirtay maryaheedoo dhan bay ku tukan jirtay waxayna tidhi gabadhu maryaheedoo dhan waa inay ku tukataa hadday tahay waxay gashan tahay hadday tahay khimaarka hadday tahay jilbaabka dhammaan maryaheedoo dhan waa inay ku wada tukantaa culammada qaarkoodna waxay qabaan inay taasi waajib tahay sidaas aawadeed in waxa weeye jilbaab la'aan gabadhu ay tukato ma ahee waa inay jilbaabka xidhataa markay tukanayso oo jidhkeeda si fiican ay u asturtaa raggii cawradoodu waxa weeye waa maa bayna asurati waalrukbatayn xundhurta iyo labada ruug waxa u dhaxeeya ayaa ragga cawro ah xundhurta iyo labada ruug waa la qarinayaa oo raggu waa inay qariyaan waxay kaloo ku darayaan garbahoodana waa inay wax saaraan ama labadaba ha saaraan ama mid ahaan cala ha saaraan oo ha ku jeeni qaartaani wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam nebiga iyo saxaabadu garama may xidhan jirin ee khaalibka waxay samayn jireen inay go' ay xagga sare saaraan go'aana wakhtiyada qaarkood waa ku jeeni qaaran jireen wakhtiyada qaarkoodna dee khamiis bay gashan jireen iyo wax la mid a marka haddaanu ruuxu khamiis iyo shaadh iyo waxba aanu soo gashannin calalaqali waa inuu maro iska saaraa halkaa garbaha markaa u saaraa ama labada garab mid ahaan saaraayo ku jeeni qaartaa haddaba taasi ma sunna mise waa waajib jamaahiirta culammadu waxay leeyihiin waa sunne cawrada in la asturuun baa waajibe in degta ama markaa ama garabka in wax la saaraa waajib ma aha bay leeyihin xadiidka laa yusallii axadukum fi thawbi alwaaxidina waxay ku xambaareen ana annahya liltansiih waayo nafyigan khabarnimo loogama jeedo waa nafyun yuraadu bihi nahyu khabar nahyi looga jeedo weeye nahyigaa waxaa lagu xambaarayaa bay yidhaheen tansiih baa lagu xambaaraya in mare la saaro halkaa degta la saaraana waxay noqonaysaa sunna ayay noqonaysaa ee waajib noqon mayso waxaana soo arooray xadiis kaloo sheegayaa maro waasica hadduu ruuxu haysto ha ku jeeni qarto oo bimacnaa halkaa qoorta iyo ha ka soo rido degta ha ka soo rido maro cidhidhiya hadday tahayna ha guntado marka culammadu waxay leeyihiin hadduu ruuxii macduur yahay oo cudurdaar u haysto oo aanu awoodi karayn laba maro inuu ku tukado marada keliya ayuu ku tukanayaa waana macduuroo dhibi kuma sugnaa laakiin kii qaadirkii awoodi karaayay mara kale miyay ku waajibaysaa mise kuma waajibaysaa la ysku hayaa culammada xanaabiladu waxay leeyihiin waa waajibaysaa xadiidka ayaynay deliishadeen xanaabilada qaarkoodna waxay ku gaar yeeleen xukunkan faralka oo waxay yidhahdeen sunnuhu lama wadaago in sunnaha sidan la sameeyaa waajib ma aha oo degta mid ahaan la saaro maradii laakiin faralka waajib weeye bay yidhahdeen xadiis kale waxaa ku soo aroortay awa likullikum sawbaan saxaabi in la weyddiiye oo la yidhi ruuxu mara keliya miyuu ku tukanayaa markaasu oo mid waliba miyuu laba mara haystaa marka waxaa laga qaadanayaa ruuxii laba mare aan haysanin inuu macduur yahaa laga qaadanaya sida axwaadka ahi waa inaan laga teginoo iyadoo la garbaqaawan yahay raggii inaynay tukannin ayaa ixtiyaad badan culammada qaarna waa waajib bay leeyihiin jamaahirtuna waa istixbaab bay leeyihin xikmada ku jirta maxay tahay mar haddaan garbuhu cawro ahayn garbaha raggu mar haddayna cawro ahayn waxa la yidhi maraha la saaro marka la tukanayo xikmaddu waa maxay culammadu waxay yidhahdeen xikmadda ku jirtaa waxa weeye waa ta'adub ilaahay laga edeebsanayo laga xishoonaayo akmalu xaala iyadoo lagu sugan yahay rabbi la qaabilo oo lala faqo oo sidaa lagu tukado rabbi loo khushuuco ta kale hay'adda lagu tukanayo salaaddana in la qurxiyo ayaa ku jirta oo hay'ad qurxsan lagu tukado haddii maanta lagu yidhaahdo nin boqora ama nin madaxa ama nin weyn baad maanta qaabilaysaa kuu imanaya oo kula kulmaya sidaa is odhan lahayd kula kulan ma adigoo hurdo ka soo kacay oo macawistaad ku seexatay sitaa oo laga yaabo inaad garbaqaawan tahay miyaad is hortaagi lahayd mise adigoo isqurxiyey oo labbisan ayaad la kulmi lahayd waxaa la garanayaa cid weyn marka lala kulmaayo sida loola kulmaa inay noqoto si wanaag badan walilaahi almasalu alaclaa ilaahay buu u sugnaaday tusaalaha korraynta badaniye rabbi haddaba markaad qaabilayso rabbina la faqayso isaga la munaajoonayso calaa akmali xaalatin wa akmali hay'ah qaabka ugu wanaagsan ee ugu quruxsan waa inaad markaa ku tukataa oo ku qaabishaa baabu maa jaa'a fi althawmi waalbasali wa naxwihimaa wuxuu u baab yahay xukunka kii in la sheegaayo ay baabu dikri xukmi maa kii xukunkiisa sheegista la sheegaayuu u baab yahay jaa'a ku yimi fi sawmi toonta ku yimi waalbasali iyo basasha ku yimi wa naxwihimaa iyo ashyaada la midkaa ku yimi yacnii ashyaada raa'ixada leh ee afku ur uu yeelanayo xukunkeedu muxuu noqonayaa marka la doonayo in la tukado can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhuma can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaal man akala hawman aw basalan rasuulku wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam ku kastoo cunaa fawman toon cuna toon waa toontaynu naqaano aw basalan ama basal cuna falyactasilnaa ha naga dheeraado aw liyactazil masjidanaa ama ha ka fogaado ha ka ictizaalo ha ka dheeraado masjidkayaga jamac ayaannu la soo tukannin marba haddii urtii toonta ama basasha uu leeyahay afkiisa ka urayso yaanu jamaca la soo tukannin walyaqcud fii beytih gurigiisa ha fadhiyo gurigiisa ha fadhiyo ha joogo wa utiya nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa loo keenay biqidrin dheri ayaa loo keenay ama digsi ayaa loo keenay digsigaasoo fiihi khadiraatun min buquul waxyaalo cagaarani ku sugan yihiin oo baqalka ka mid ah ama begelka yacnii waxyaalaha markaa khudrawaadka ah ee soo baxa waa buquul waa ismu jinsin noocyada khudrawaadka wax ka mida ayaa ku sugnaa fa wajada laha riixan wuxuu u helay inay u sugan tahay uri xaal uri u sugan tahay buu helay bimacnaa raa'ixa markaa ur leh bay noqotay markaa dheriga waxyaalihii ku sugnaaye khudrawaadka ahaa fa sa'ala canhaa waa weydiiyey khudrawaadkii markaa ma muuqdaan waa lagu kariyey raa'ixaduunbaa uga urtay fa sa'ala canha nabigu sala allahu aleyh wasalam waa su'aalay maxay tahay raa'ixadani fa ukhbira bima fiiha min albuquul waxaa loo sheegay waxa ku sugan oo baqalla ah baqli ah baqligu waxa weeye waa noocyadan khudrawaadka cagaaran ee soo baxaya waa ismu jinsiyo anwaac badan buu koobsanayaa hadday basal tahay iyo hadday toon tahay iyo hadday kuraas tahay iyo hadday sallar tahay iyo hadday wax kaloo la mida tahay fa qaala wuxuu yidhi qarribuuha u dhoweeya ilaa bacdi asxaabihi asxaabtiisii qaar ka miduu yidhi u dhoweeya asxaabtaasoo kaana macahu isaga weheliyey falammaa ra'aahu markuu arkay kariha aklaha nebigu sala allahu alayh wasalam waa karaahiyeysto waa nacay cunitaanka uu cunayo ashyaadaas si afkiisu aanu ur u yeelan oo nebigu waa dhibsan jiray ur la karaahiyaysanayo inay ka urto aad yo aad buu u nici jiray waana iska ilaalin jiray qaala wuxuu idhi nebigu sala allahu alayh wasalam kul saxaabi buu ku odhanayaa kul cun fa innii unaajii man laa tunaajii waayo anigu waxaan la faqayaa mid aanada la faqayn baan la faqayaaye cun buu yidhi xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey qidrigu waa dheriga weeye ama digsiga khadiraat waa waxyaalaha marka waxaa weeye cagaaran ee khudradda ah innaguba khudrad baynu dhahnaa albuquul waa jamcu baqlin wa huwa kullu nabaatin ikhdarat bihi alardu nabaad kastoo arladu ku cagaarnaato buquul baa la yidhahdaa waa ismu jinsi waa saynu sheegnay aan ku darno xadiiska kale can jaabirin can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaal man akala albasala aw althawma aw alkuraasa wuxuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam ku kastoo cunaa albasala basasha aw althawma ama toonta aw ilkuraasa ama nooca kuraaska la yidhaahdo kuraasku waa nooc basasha iyo toontoo kale la midoo khudrawaadka ka mida ee beledkeenna inay ku sugan u malayn maayo carabtuna kuraas bay yidhaahdaan ur yar baanu leeyahay ur yar ayuu leeyahay saddexdaa mid ka mida kii cunaa falaa yaqrabanna masjidanaa yaanu u soo dhowaanin oo u soo dhowaanin oo u soo dhowaanin waa mu'akkad nuunu tawkiid musaqalaa la geliyey kaannahu ku kurira alficlu alaasa maraat waxaad mooddaa ficilka in la soo laba goorceliyey oo la soo saddex jeer goorceliyey ayaad mooddaa fa ina almalaa'ikata maxaa yeelay malaa'igtu tata'addaa waxay dhibsanaysaa mima yata'addaa minhu banuu aadam waxay dhibsanayaan banuu aadamku malaa'igtu waa dhibsanaysaa yacnii urtaa la karaahiyaysanayo sida aadamigu u dhibsanayaan baa malaa'igtuna u dhibsanaysaa bukhaari iyo muslim ayaa xadiiska soo wariyey waxaa laga qaadanayaa labada xadiisba in waxa weeye toonta iyo basasha iyo inay xalaal yihiin waa laga qaadanaya aynay xaaraan ahayn waayo nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam kul fa innii unaaji man laa tunaaji waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxii toon iyo basal cunaa oo ra'ayxadii basashiiyo toontu ka urayaan afkiisa inaanu jamaca la soo tukan dadka inuu dhibo maaha waxaa kaloo laga qaadanayaa malaa'igtu inay dhibsanayso raa'ixadaa dadku kahanayaan oo iyagana ay dhib ku tahay marka malaa'igtii inaad dhibtana ma aha toontii iyo basashii oo xalaal ah haddii layidhi qofkii cunay jamac ayaannu la soo tukannin bal waxaad ka warrantaa sigaar xaaraan ah oo qadhmuun cabbitaanka inta la soo cabbo dabeedna markaa jamca la soo geliyo waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay yidhaahdaan sigaarka maxaa xaaraan loogu sheegayaa ma aayad xaaraantinimaynaysaa la hayaa mise xadiis xaaraantinimaynayaa la hayaa oo magaca sigaar sheegaya jawaabtu waxay tahay yaan laba haynin aayad ama xadiis magacaabaya yaan la hayne qawaacidda guud ayaa lagala baxayaa laga deliishanayaa shareecaduna waa caam wax kastoo soo dariyaana xukun baa shareecada looga helaya noocu doonaba xukunkaasaa noqdee shareecadu shareeco dhantaalan maaho kala dhiman oo axkaamaha qaarkood laga waayayo ee shay kastaba xukun baa shareecada looga helayaa xukunkaasi noocu doonaba ha noqdo haddii qawaaciddii shareecada la eegana waxyaalo badanoo caddaynaya inuu xaaraan yahay sigaarku ayaa jira waa midda koowaad ee dhibaatuu leeyaho waa mudirun oo wuxuu dhibayaa ruuxii waa dhibayaa caafimaadkiisii buu waxyeelayaa maskaxdiisii buu wax yeelayaa xanuunno badan buu sababaa waxaa la yidhaahdaa waa qaatilun batii waa dilaah aan si degdega wax u dilaynin xanuunna khatarana waa laga qaadaa uu ka mid yahay kansarku xanuunka kansarka la yidhaahdo sigaarka waa laga qaadaa maaddo mukhadira baana ku jirta maaddada haddii ruuxu markaa uu ka isticmaalo in badan khatar buu gelaya ilaahayna wuxuu idhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima nafihiinna ha dilina ilaahay wuxuu idiin ahaaday mid idiin naxariis badane sigaarkuna waa dilaah xanuunno khatarana waa sababaa sheekh dhakhtar ahaabaa wuxuu ka qoray kitaab sigaarka ayuu ka qoray kitaabka wuxuu u bixiyey masaa'ibu dukhaan masaa'ibta sigaarku leeyahay wuxuu tiriyey sagaal iyo sagaashan xanuun waa boqol mid la oo sigaarka laga qaado markaasuu mid mid u sheegay sagaal iyo sagaashan kaba xanuunnada kansar baa ka mid a kansarkuna hadda wuxuu ku jiraa xanuunnada ay leeyihiin weli dawo uma hayno sida ay leeyihiin anwaacdiisa qaarkoodna dee ay leeyihiinba waxba uma hayno anwaacda qaarkoodna ay leeyihiin hadduu faafo maara male waa midda kale urta la karaahiyaysanayee ku sugan toontiiyo basasha ur ka qarmuunoo ka fara badan ayaa ku sugan sigaarka ilaa qofka dhididkiisay xataa ka urayaa sigaarka iska da afkoo keliya waxaana shareecada lagu yaqaannaa wixii dhibtiisu dheeftiisa ka badan tahay oo dhibaatadiisu badan tahay inay xaaraan tahay khamriga iyo khamaarka maxaa loo xaaraantinimeeyey waa inay dhibaatadoodu ka badan tahay dheeftooda yas'aluunaka can alkhamri waalmaysir qul fiihimaa ismun kabiirun wa manaaficu linnaas wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa halkaa culammadu waxay kala baxeen qaacido odhanaysa maa kasura dararuhu calaa nafcihi fahuwa xaraam waxay dhibtiisu dheeftiisa ka badan tahay shareecada xaaraan bay ku tahay oma bannaana allah wuxuu idhi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka nafyihinna halaagaha ku ridina sigaarkaasina waa nafyiho halaaga lagu ridaayo nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam laa darara walaa diraar yacnii dhibi ma bannaana baalkanna waa dhib markaa sidaas aawadeed dadka intay sigaar cabbaan jamacaa imanayo dadka ku dhibaya waxay ku dhacayaan shay dembiyay ku dhacayaan waa dembun calaa dembin waa dembiye iskor saaran waxaa laga qaadanayaa xadiiskaoo laga deliishanayaa nabigu sala allahu alayh wasalam raa'ixada tayibkee wanaagsan buu jeclaa addilo kalena waa sheegaysaa inaan tiibka la celin inuu udgoonka ismarin jiray in waxa weeye u karaahiyaysan jiray urta la kahanayo marka waxaa laga qaadanayaa in layska ilaaliyo urta la karaahiyeysanaya xadiis waxaa ku soo aroortay haddii lagama maarmaan tahay qofku inuu cunaayo falyumithumaa tabkhan karin ha ku dilo oo raa'ixada ha ka tegsiiyo raa'ixada ha ka tegsiiyo laakiin wakhtiyada salaadda loo soo baxayo waa inaan la cunin ashyaada qaarkoodoo haddii laga daba isticmaalo raa'ixada yaraynaya ama tegsiinayana waa jiraan sida haddii malab dabadii la cabbo iyo wax la mida taasna waa la sheegay kulli bal waa tijaabin doontaan waxaa laga qaadanayaa nebigu sala allahu alayh wasalam shay aan xaaraan ahayn inuu iska dayn jiray oo iska daynta wax la cunayo ama wax mucaamala'a uu iska daayaa inaynay sheegayn shaygaasi inuu xaaraan yahay bikhilaafi alcibaadaat cibaado nebigu aanu la imanin cimrigii deliilna aanu ku sheegin lala yimaado taas iyadu waa ka duwantaho waxay noqonaysaa sunne ayay noqonaysaa sunna tarkiya ay noqonaysaa laakiin baabka mucaamalaadka iyo baabka ibaaxaadka ku saabsan shay kastoo mubaax haddee inuu sameeyaa nebiga laasim kuma ahayn shayga bannaan waxayna saaran in la ictiqaadiyo inuu bannaan yahay laakiin mubaax kasta in la sameeyaa mid ina saaran maaha baabu tashahud tashahudka ama atixiyaadka ayuu u baab yahay yacnii xukunka tashahudka caddaynta la caddaynaa ayuu u baab yahay mudaafiya qadaran can cabdillaahi bni mascuudin radia allaahu canhu qaala callamanii rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam atashahuda cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi wuxuu i baray rasuulku sala allahu aleyh wasalam atixiyaadka ayuu i baray wuxuu atixiyaadkay baray wa kafii walxaal kafii kafkayga ama cukurkaygu yacnii gacantayda inteedaa hore bayna kafayhi labadiisa kaf ama labadiisa cukur ay ku dhex sugnayd kamaa yucallimunii suurata min alqur'aan wuxuu ii baray sida suurad qur'aanka ka mida uu ii baraayey si la mida ayuu ii baray altaxiyaatu lilaahi walsalawaatu waltayibaatu assalaamu calayk dabeedna ataxiyaadkii uu baray siiqadiisii ayuu sheegay cabdullahi ibn mascuud lafdi kale waxaa ku soo arooray kamaa yucallimunaa assuurata min alqur'aan oo yucallimunii beddelkeeda yucallimunaa sidaana waa la soo wariyey sida suurad qur'aana uu noo baro si la mida ayuu noo bari jiray fa kaana yaquulu wuxuu ahaan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam mid yidhaahdaa attaxiyaatu tafaasiir kala duwan bay culammadu ku fasireen waxaa lagu fasiray in la yidhaahdo attaxiyaatu waxaa laga tilmaamayaa baaqi noqoshada ama mulkiga inuu baaqi yahay ama inuu wax mulkiyo lilaahi ilaahay buu u sugnaaday waxaa kaloo lagu fasiray attaxiyaatu in la yidhaahdo salaamuhu laakiin wejiga salaamaha waa laga fiican yahay baqaaga ama mulkiga ayaa fiican in lagu fasiray wasalawaatu ducooyinku yaguna ilaahay bay u sugnaadeen maa ducooyinka ilaahay lagu weynaynaayo ee madxiyad iyo ammaanta iyo sanaagu ku jiro ilaahay bay u sugnaadeen waatayibaatu wanaagyaduna waxyaalaha wanaagsan hadday odhaahyo tahay iyo hadday ficilla tahay iyo hadday acmaal tahay mid walba lilaahi ilaahay bay u sugnaadeen assalaamu calayka ayuha annabiyu assalaamu ay xifdu asalaami ilaaha asalaam ilaalintiisu calayka korkaaga ha ahaato ilaahay ha ku ilaaliyo ama assalaamu ay asalaamatu nabadgelyadu calayka korkaaga ha ahaato ayuha annabiyu assalaamu ismun min asmaa'i illaahi wadacahu fi alard faafshuuhu baynakum xadiis waa tii ku soo aroortay assalaam waa magac magacyada ilaahay ka mida ee dhexdiinna ku faafiya oo assalaamu calaykum marka la yidhahdo magicii ilaahay baa laysku salaamaya maxaa macnuhu dhacaya min baabi xadfi lmudaaf ay xifdu asalaami calayka ilaaha assalaam ee nabadgelyada u saaxiibka ah ilaalintiisu korkaaga ha ahaato ayuhannabiyu nebiyahow ilaahay ilaalintiisu korkaaga ha ahaato waraxmatullaahi naxariista ilaahayna korkaaga ha ahaato wa barakaatuhu barakooyinkiisuna iyo khayraadkiisa daa'imka ahina korkaaga ha ahaato assalaamu calayna ay xifdu asalaami ilaaha assalaam ilaalintiisu calaynaa korkayaga ha ahaato wa calaa cibaadi illaahi alsaalixiin addoommada ilaahay ee wan wanaagsanna korkooda ha ahaato ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu waxaan qirayaa oo ka markhaati kacayaa oo ictiqaadsanahoo rumaysanaho yaqiinsanahay an laa ilaaha ila allah ay annahu sha'niye laa ilaaha ila allah mid la caabudaa xaq ma aha allah mooyaane allah oo keliya in la caabudaa xaq yahay cid kale in la caabudaa xaq ma ahee waa baatil weeye wa ashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh waxaan qirayaa oo ka markhaati kacayaa oo ictiqaadsanahay oo yaqiinsanahay anna muxammadan in muxammad cabduhu addoonkii ilaahay yahay addoon ilaahay yahay wa rasuuluhu iyo rasuul ilaahay inuu yahay shahaadataynkan sidaa u qirayaa wa fii lafdin waxaa ku sugnaa lafdi xadiiska ka mida riwaayaadkiisa idaa qacada axadukum lisalaati hadduu fadhiisto midkiin lisalaati salaadda u fadhiisto waa fadhigii atixiyaadkaa loo jeedaayo fadhiyada kale ma ahee falyaqul ha yidhaahdo waa amar attaxiyaatu lilaahi attaxiyaatku ilaahay buu u sugnaaday yacnii baqaaga iyo mulkigu ilaahay buu u sugnaadoo rabbi baa leh wadakarahu xadiiska waa sheegay wa fiihi waxaa ku sugnaa xadiiskaas riwaayada waxaa ku sugnay fa innakum idaa facaltum dalika faqad sallamtum calaa kulli cabdin saalixin fi alsamaa'i waalard waayo haddaad sidaa yeeshaan assalaamu calayna wa calaa cibaadi illaahi alsaalixiin aad tidhaahdaan faqad sallamtum waxaad salaamteen oo salaamo iyo nabadgelyo iyo ilaalin ugu ducayseen la ilaaliyo calaa kulli cabdin addoon kasta korkiisa addoonkaasoo saalixin wanaagsan addoonkaasoo fi samaa'i cirka ku sugan waalardi ama dhulka ku sugan waalardi ay wa fil ardi aw fil ardi baa macnuhu dhacay oo addoon keliya cirkiiyo dhulkii mar keliya kuma wada sugnee addoommada cirka ku sugana dhulka markaa kuma sugna isla xaaladda addoommada dhulka ku suganna isla markaa cirka kuma sugna marka macnuhu wuxuu u dhacayaa wowgu bimacnaa aw fi alsamaa'i waalardi aw fil ardi wa fiihi waxaa ku sugnaa xadiiska falyatakhayar min almas'alati maa shaa'a ha doorto su'aasha ha ka doorto iyo baryada wuxuu doono ha ka doorto xaddiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xaddiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam saxaabada inuu bari jiray atixiyaadka oo sida suurad qur'aana ah uu u baro si la miduu u bari jiray taasna waxay ku tusinaysaa dadaalka lagu dadaali jiray barashada atixiyaadka la barto sababta sidaa loogu dadaalayana waxay tahay atixiyaadka in la atixiyaadsadaa dee waa arrin waajiboo faral ah khaasatan atixiyaadka dambe waa rukni la'aantii salaadi asixi mayso inaanay salaadi asaxayn ay rukni tahayna waxaa laga qaadanayaa waa midda koowaad ee nebigu sala allahu alayh wasalam waa amray idaa qacada axadukum lisalaati falyaqul altaxiyaatu lilaahi waa amar waalamru yaqtadii alwujuub amarkuna wuxuu keensanayaa waajibnimu keensanayaa markaa shaygaa uu nebigu amray sala allahu alayh wasalam wuxuu noqonayaa mid waajiba ayuu noqonaya waxaa kaloo soo aroortay wa kaanuu qabla an yufrada atashahudu yaquuluuna assalaamu cala allahi qabla cibaadihi qibala cibaadihina waa loo dabdiyey waxay ahaan jireen saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam qabla an yufrada atashahudu intaan tashahudka ama atixiyaadka la faral yeelin ka hor waxay ahaan jireen yaquuluuna qaar yidhaahdaa assalaamu cala allaahi qibala cibaadih ama waxaa kaloo loo dabdiyey qabla cibaadih assalaamu calayna min rabbina assalaamu calaa jibriila assalaamu calaa miikaa'iila assalaamu calaa fulaanin yacni saasay odhan jireen intaan tashahudka la faral yeelin marka xadiiskaasina waxaabuu ku cad yahay oo nas ku yahay tashahudku inuu faral yahay faral ayuu xadiiskaasina ku cad yahay siiqooyin badanoo kala duwan baa tashahudka soo arooray siiqadani waa tii cabdullaahi ibn mascuud uu soo wariyey siiqooyin kaleo tashahudna waa jiraanoo saxaabo kala duwan laga soo wariyey cabdulahi ibnu cabbaas tashahudka laga soo wariyey uu nebiga ka wariyey baa ka mid ah altaxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu altayibaatu lilaahi marka la akhrinayo hamsatulwasli weeyaanoo waa in asha markaa lagu dhuftaa xarafka ugu dambeeya kelmadda ka horraysa oo altaxiyaatu almubaarakaatu aan la odhan markaad akhrinayso waayo hamsatu lwasli tasqutu fi lwasli ama fi darji waa in la yidhaahdaa haddii siiqadaa aad akhrido altaxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu altayibaatu lilaah assalaamu calayka sidaa loo akhriyaa siiqadaasina waa tii cabdullaahi ibnu mascuud uu nebiga ka wariyey sala allahu aleyh wasalam siiqo kale waxaa soo wariyey cabdullaahi ibnu cumar altaxiyaatu lilaahi walsalawaatu waltayibaatu assalaamu calayka ayuha alnabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh saasaa loo wadaya calaa kulli xaal siiqooyinkaas soo arooray saxaabada kala duwanay soo wariyeen hadday tahay ta cumar bnu khataab soo wariyey hadday tahay ta abuu muusa alashcari soo wariyey hadday tahay tay caaisha soo warisay dhammaantood tii la akhriyaba waa ku asaxaysaa dhibina kuma sugna culammada qaarkoodba mid bay doorteen imaamu shaafici wuxuu doortay ta ibnu cabbaas buu doortay oo wuxuu yidhi ziyaaday leedahay maadaama ay ziyaado leedahay taa ziyaadada leh ayuu markaa doortay aksarka muxadisiintuna waxay doorteen ta cabdulaahi bn mascuud ayay doorteen oo waxay yidhahdeen siiqadan baa ugu sii sixa badan iyagoo wada saxiixa baa saxiixuu sii kale sixa badan yahay siiqadan baa ugu sii sixa badan markaa taasay doorteen calaa kulli xaal tii la akhriyaba waa ku ansaxaysaa dhibina kuma sugna waxaase fadli badan marba in mid la akhriyo ayaa fadli badan laakiin haalibka tee in la akhriyaa si afdal ah jumhuurka muxadisiintu waxay qabaan kaa cabdulaahi mascuud baa afdal sii ah laakiin khulaasadu waxay tahay tiin la akhriyaba waa ku asaxaysaa dhibina kuma sugnaa waayo siiqada cabdulaahi mascuud uu soo wariyey xoogaa isma khilkhilaafin qaala imaamu tirmidiyu ta cabdulahi mascuud markuu sheegay wuxuu yidhi calayhi alcamalu cinda aksari ahli ilcilmi iyadaa lagu camal falaa culammada badankooda agtooda culammadaasoo min alsaxaabati waaltaabiciin culammadii saxaabada iyo taabiciinta ka mid ah agsarkoodu saasay ku camalfali jireen iyo ciddii ka dambaysayba wa qaala albazaaru sheikha bazaar la yidhahdaa isaguna wuxuu yidhi asaxu xadiisin fi tashahudi huwa xadiisu bni mascuud xadiiska ugu sixada badan ee atixiyaadka ku soo arooray waa ka cabdullahi mascuud ruwiya min nayifin wa cishriina ariiqan waxaa laga soo wariyey dhowr iyo labaatan dariiqoo kala duwan oo cabdilaahi ku wada arooraya baa lagaga soo wariyey walaa yuclamu fi tashahudi asbatu minhu lagumana ogaa ataxiyaadka mid ka sugnaansha badan lama oga wala asaxu isnaadan iyo sanad ahaan mid uga sixa badan wala ashharu rijaalan iyo mid ka caannimo badan xagga ragga wala ashaddu tadaafuran bikasrati alasaniid basaar baa odhanaya siduu isu xoojinayaa miday ka badan tahayna laguma oga sanadada badani ay isxoojinayaan mid kula mida kaa lama oga wala ashaddu tadaafuran bikasrati alasaaniidi waaduruq wa qaala bnu xajar xaafid ibnu xajar wuxuu idhi isagoo shaaficiyulmadhabah oo dee ogsoon imaamka madhabta uu ku barbaaray alxaafid ibnu xajar imaamu shaafici inuu doortay atixiyaadka ibnu cabbaas isaguna ibnu xajarna uu shaaficiyulmadhab yahay ayuu haddana wuxuu sheegayaa insaaf ahaan xaqiiqadu siday tahay oo wuxuu idhi xaafid ibnu xajar laa khilaafa bayna ahli alxadiisi fii daalik culammada muxadisiintu sidaa iskuma khilaafsana atixiyaadka ugu quwada badan ee ugu sugnaanshaha badan ee ugu sixada badani inuu yahay kaa cabdullahi bn mascuud wa miman jazama bidalika albagawiyu cidda sidaa goysayna waxaa ka mid ah oo yidhi kaasaa ugu sixa badan oo ugu sugnaansha badan baqawi shiikhii la odhan jiray isaguna weliba wuxuu ahaa shaaficiyulmadhab kitaab weynoo oo fiqiyaa ah buu leeyahayoo fiqiga shaaficiya uu qorayoo attahdiib la yidhaahdo oo dhowaan la taabacay inuu shan mujallad yahaan u malaynaya waa kitaab weyn oo muctamada ah. attahdiib baa la yidhahdaa wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar isagoo hadalka sii wata wa min murajixaatihi annahu muttafaqun calayhi duuna ghayrih waxyaalaha arjaxaya waxaa ka mid a xadiidkan ibnu mascuud inuu yahay mid la ysku waafaqo bukhaariyo muslim labaduba soo wariyeen axaadiista kale sidaas ma aha laakiin kani waa muttafaqun calayh fa ina ruwaata canhu min asiqaati lam yakhtalifuu fii alfaadihi bikhilaafi ghayrih waayo ruwaadda siqaadda ka mid ah ee xadiiskan soo warisay alfaaddiisa innaba iskumay khilaafin kuwa kale alfaaddooda xoogaa ikhtilaafaada ku dhacay marka murajaxaadkaasna saasay ugu sugantay waxaa soo aroortay haddaba xadiis sheegaya inuu yidhi ibn mascuud markii hore waxaanu odhan jiray ee nebigu noolaa sala allahu alayh wasalam assalaamu calayka ayuha alnabiyu wa wabarakaatuh markii nebiga la oofsaday dabadeed waxaan odhan jiray assalaamu cala alnabiyi waraxmat wabarakaatu riwaayada sidaa ku soo aroortayna waa saxiixa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen hadday asaxdo waxaa laga qaadanayaa assalaamu cala alnabiyi waraxmat ullaahi wabarakaatuhu in la yidhaahdaana inay salaaddii ku asaxayso xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu ku sheegay subki oo culammada shaaficiyada ka mid iyo culamo kaleba uu ka soo raray intuu sheegay inay asaxdo uu yidhi qad saxa bilaa raybin shaki la'aanteed bay asaxday saxaabadu markii dambe inay yidhaahdeen assalaamu cala alnabiyi waraxmat ullaahi wabarakaatuh yacni bacda wafaati rasuul sala allahu aleyh wasalam ayuu wuxuu ka soo naqliyey subkiiyo culamo kaleba isaguna ku raacay inay asaxayso in sidaa atixiyaadka lagu akhriyo oo mukhaatabadii haybe lagu beddelo beddelkeeda la yidhahdo assalaamu cala alnabiyi waraxmat ullaahi wabarakaatuh garanna inay ku asaxayso garanay culamadiina jawaas bay ka tilmaameen xaafid ibnu xajarna fatxubaariguu ku sheegayaabe laakiin laazim ma aha in la beddelo assalaamu cala alnabiyi la yidhaahdaa ee ha ku asaxdo assalaamu cala alnabiyi ee sida afdalka aynu dooranayna waxay tahay assalaamu calayka ayuha alnabiyu waraxmatullaahi wabarakaatuh waa insaa saa la akhriyo wakhtiyada qaarkood kollay waxaan ku camal falay taas culammada qaarkood ay sheegayaan laakiin bacda daalik waxaa ii caddaatay uun qowlka qawiga inuu yahay sidii nebigu sala allahu alayh wasalam wakhtigiisii la samayn jiray in la sameeyo waayo saxaabadu miday ku ijmaaceen oo isku waafaqeen ma aha in saa loo beddelo ee bacdu saxaaba halkii hore ka hayeen oo ka wadeen assalaamu calayka ayuha annabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatu inay yidhahdaan waxaana ka mid a ah, dee cumar bnu khataab marka uu dadka baraayo oo mimbarka ka baraayo wakhtigii imaaradiisa ataxiyaadka siiqadaa waxaa ku sugan assalaamu calayka ayuha alnabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh waana bacda wafaati rasuul sala allahu alayh wasalam saxaabadiina kuma inkirinoo ma odhan maxaad assalaamu calayka u baraysaa sawtii assalaamu cala alnabiyi ay ka dambaysay marka axaadiista qaarkood bay saas ugu soo aroortay assalaamu calayka ayuha alnabiy waraxmat ullaahi wabarakaatuh waxaa ka mida tashahudka ibnu cumar ayaa ka mid ah waxaa ka mida ka ibnu cabbaas baa ka mid ah waxaa ka mida ka cumar ee uu mimbarka ka akhrinaya ayaa ka mid ah marka saxaabada qaarkood halkii horay ka hayeen calaa kulli xaal sidaas aawadeed qowlka arjaxi wuxuu noqonayaa asalka in lagu baaqi noqdo saasuu noqonaya xadiiskan waxyaalaha laga daliishanaya waxaa ka mid ah nebigu inuu ku dadaali jiray sala allahu alayh wasalam dadka inuu ataxiyaadka baro barista dadka la barayana waxaa ka oo soo gelaysa hadda in loo saxo dadka qaarkood markay da akhrinayaan atixiyaadka ama faatixada way jajabinayaan qaar waxay akhriyaan wa calaa cibaadullaahi asaalixiin oo cibaadu bay akhriyaan cibaadu waana de laxni qaar waxay akhriyaan ashhadu an laa ilaaha ila allaah oo nuunka reebban waa ku dhawaaqaan saxduna waxay tahay inaan lagu dhawaaqin in la idqaamo ashhadu an laa ilaaha ila allah hamzadaa lagu dhufanaya laamka oo lagu shidaya haddii kale shad baa laga tegey haddii kale shad ayaa laga tegey waxaa laga qaadanayaa khitaabka nabiga sala allahu aleyh wasalam loola khitaabayo assalaamu calayka ayuha alnabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh macnaheedu ma aha inuu nebigu maqlayo ee khitaabka wakhtiyada qaarkood baa waxaa looga jeedaa istixdaar niyada lagu soo xaadirsanayo oo ashyaada qaarkoodoo aan ku maqlaynin soo ma dhacdo sidii wax ku maqlaaya in loola khitaabo min baabi alistixdaar baa looga jeedaa cumar bnu khataab muxuu yidhi wallaahi innii la aclamu annaka xajarun laa tadur walaa tanfac walowlaa annii ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yuqabbiluka maa qabbaltuk muxuu la hadlayaa xajarulaswad kuu la hadlaya ya marka waxa weeye calaa kulli xaal taas waxay yidhahdeen culammadu min baab alistixdaar bay yidhaahdeen culamada qaar waxay isweydiiyeen hadalka salaadda lagu hadlo cid bashara lala hadlaa salaadda inay burinaysa in ogeyn assalaamu calayka ayuhannabiyu waraxmatullaahi wabarakaatuhuna dee khitaab baa ku jira bacdibaa waxay dooneen inay kaga jawaabaan oo yidhahaan iyadu waa khusuusiyo taa waa laga reebayaa laakiin mukhaatabada iyo hadalka kalea la diidaya waa khusuusiya laakiin wejiga fiican waxaa weeye in la yidhaahdo mukhaatabo nebigii lala hadlayo loogama jeedee istixdaar baa looga jeedaa nebiguna sala allahu alayh wasalam iskadaa markii la oofsaday dabadeede markuu noolaa madiine dadka joogaa markay tukanayaan mid walba dee inuu codkiisa maqlayey ma aha assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullahi wabarakaatu uu ka maqlayey xadiiska waxaa ku sugan assalaamu calayna wa calaa cibaadi illaahi alsaalixiin salaaddii xaqullaahi weeye xaqii rasuulkana waa la gudanayaa oo shahaadadii baa la qirayaa waana la salaamayaa waana lagu sallinayaa addoommada ilaahaya wan wanaagsanna xaqoodii waa la gudanayaa waxayna ka mid tahay xaqa ilaahay oo assalaamu calayna wa calaa cibaadi illaahi asaalixiin waa addoommada xaqoodiiyo la gudanayo loo ducaynayo addoommada wanwanaagsanna waxaa soo gelaya addoon kastooo wanaagsan hore u jiro ama dib ha ka jiri doono ilaa yowmi alqiyaama cirka ha joogo oo malaa'ika ha ahaado ama dhulka ha joogo ha noolaado ama ha dhinto fa innakum idaa facaltum dalika faqad sallamtum calaa kulli cabdin saalixin fi alsamaa'i waalard waxaa laga deliishanayaa laga qaadanayaa siiqooyinka caamka ama alfaadda caamka in cumuum laga deliishado wa calaa cibaadi illaahi alsaalixiin cibaad waa mudaaf ilaa macrifa macrifa loo idaafeeyey isimkana haddii la idaafeeyo macrifo loo idaafeeyo wuxuu faa'iideeyaa cumuum cumuum inuu faa'iidaynayana xadiiska ayaa sheegay faqad sallamtum calaa kulli cabdin kulli kuma sugna kulliga xaggee laga deliishaday shumuulkaa waxaa laga deliishaday idaafada cibaad loo idaafeeyey macrifanimada taasaa laga deliishaday marka xataa addoommada mu'miniinta ah ee ilaa yowmi alqiyaama imanaya waxay soo gudagelayaan ducadaasay soo gudagelayaan kuwii dhintay ee tegayna waa soo gudagelayaan ee saalixiinta ahaa can cabdiraxmaan ibni abi leyla qaala laqiyanii kacb bnu cujra cabdiraxmaan ibni abi leyla taabiciga la yidhahdaa wuxuu yidhi waxaa ila kulmay kacb ibnu cujra ayaa ila kulmay cajura lafteeda waa loo dabdiyaa ibnu cajura laqiyanii kacb bnu cujra kacab baa ila kulmay faqaala wuxuu yidhi alaa uhdii laka hadiyatan maan kuu hadiyadeeyo oo hadiyad kuu siiyo hadiyad hadyad maan ku siiyo hadyadnimo kuu siiyo wuxuu udhi ina anabiya sala allahu alayh wasalam kharaja calayna saxaabigaasi wuxuu udhi nebigu sala allahu alayh wasalam waa nagu soo baxay faqulnaa waxaannu nidhi yaa rasuula allahi rasuulki ilaahayow qad calimnaa waa garannay kayfa nusallimu calayka sidee baannu kuu salaamaynaa waa garannay fa kayfa nusallii calayka sidaannu kuugu sallinaa salaamtaannu ku salaamayna garannaye salliga aanu kugu sallinayno sidaan ula nimaadnaa fa qaala wuxuu idhi nabigu sala allahu alayh wasalam quuluu waxaad tidhaahdaan allaahumma ilaahayow salli calaa muxammadin ku salli nebi muxamed sala allahu alayh wasalam oo u naxariiso nebi moxamed sala allahu alayh wasalam ama salli calaa muxammadin ammaan nebi muxamed sala allahu alayh wasalam oo ammaan u siyaadi wa calaa aali muxammadin qaraabada nebi muxamed ee mu'miniinta ana ilaahay ou ku salli oo u naxariiso ama ammaan salaatullaahi sana'uhu calayhi cinda almalaa'ika sida abulcaaliya yidhi salliga ilaahay cid ku salliyaa waa ammaanta uu malaa'igta agtooda ka ammaano kamaa sallayta calaa ibraahiima salli la mida salligaad ku salliday nebi ibraahiim calayhi asalaatu wassalaam aad ku salliday salli la mida ku salli wa calaa aali ibraahiima qaraabadii ibraahiim iyo aalkii ibraahiimna salligaad ku salliday salli la mida nebi maxamedna sala allahu alayh wasalam ku salli iyo aalkiis innaka xamiidun majiid innaka adigu xamiidun waxaad tahay ay maxmuudun mid la mahadinaya ayaa taho mahadsan oo majiidun majdi iyo sharaf badan oo sharaftiisa iyo ammaantiisa iyo weynaantiisu yacni u batay iyo karamkiisu wa baarik ilaahu barakee calaa muxammadin nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ilaahu barakee wa calaa aali muxammadin qaraabada nebi muxamedna sala allahu aleyh wasalam ilaahu barakee kamaa baarakta sidaad u barakaysay oo khayrkooda u badisay calaa ibraahiima nebi ibraahim calayhi asalaatu wassalaam wa calaa aali ibraahiima iyo qaraabadii nebi ibraahiim ee sidaad u farabadisay khayraadkooda oo aad u barakaysoo kale si la mida waxaad u barakaysaa nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam iyo qaraabadiisa mu'miniinta ah u barakay innaka xamiidun majiid adigu waxaad tahay xamiidun ay maxmuudun mid la mahadiyaa too mahadsan oo xamdiya mahadi u sugnaatay majiidun mid majdi iyo sharaf badan ayaad markaa ilaahayow tahay oo khayrkiisa iyo majdigiisa iyo sharaftiisu ay fara badantahy xadiiskani wuxuu tilmaamayaa salliga nebiga sala allahu aleyh wasalam ayuu sheegayaa iyo in nebiga sala allahu aleyh wasalam lagu salliyo ayuu tilmaamaya waana bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiska waxaana laga qaadanayaa salaadda marka la tukanaayo in nabiga sala allahu alayh wasalam lagu salliyo saxaabadii waxay yidhaahdeen waa garannay sidaannu kuu salaamayno oo xaggay ka garteen waxay ka garteen dee atixiyaadka laftiisa assalaamu calayka ayuha alnabiyu waraxmat allaahi wabarakaatuh waa salaam nebiga sala allahu alayh wasalam la salaamayo marka salaad kastaad tukato nebigii waad salaamaysaa dadka qaarkood waxay yidhaahdaan markay arkaan dadka qaarkooda ama xajka tegaya ama madiina tegaya war hoy nebigii igu salaan nebigii salaan iga gaadhsii yaa inaad ruux fartaad tidhaahdo nebigii igu salaan uma baahnid salaad kastaad tukatana nebigii waad ku salaamaysaa assalaamu calayka ayuhannabiyu waraxmatullaahi wabarakaatu bashar dembaabaya inuu kaa qaado kaa tebiyana uma baahnid malaa'ig baa qaadaysa yaa oo nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam ina lilaahi malaa'ikatan sayaaxiina fi alardi yuballiquunii can ummati asalaam ilaahay waxaa u sugnaaday malaa'ig arlada wareegaysa oo iga soo gaadhsiinaysa oo iiga soo tebinaysa ummaddayda salaamta marka waxa weeye salaad kastaba nebiga waa lagu salaamaya waana lagu sallinaya salliga iyo salaamtana waa la gaadhsiinayaayoo malaa'igtaasaa u tebinaysa xadiidka waxaa laga qaadanayaa salaadda gudaheeda marka lagu sugan yahay sida nebiga loogu sallinayo inay noqoto salaatulibraahiimiya macnaheedu maaha mar kastoo nebiga lagu sallinayo siiqadaa dheer baa dabada la qabsanayaa ma aha oo saxaabadii nebiguba sala allahu alayh wasalam sidaa ma samayn jirin oo mar kastoo nebiga magiciisa soo qaadaan ma waxay odhan jireen allahuma salli calaa muxammadin wacalaa aali muxammadin kamaa sallayta calaa ibraahim wacalaa aali ibraahim ila aakhirihi qaala rasuululahi markay yidhahdaan ma taasay akhrin jireen mar kastoo nebiga la soo qaado magiciisa ama wasfigiisa risaalo ama nubuwo ma salligaa dheer bay ugu sallin jireen maya salligan dheer wuxuu ku saabsan yahay wakhtiga salaaduu ku saabsan yahay taana waxaa caddaynaya riwaayaadka xadiiska riwaayo ka mid aan saxiixa ku sugnayn laakiin culammada qaarkood ay quweeyeen oo taxsiiniyeen ayaa waxay sheegaysaa fakayfa nusallii calayka idaa sallaynaa fii salaatina riwaayadaasina waa qawiya iyadoo aan saxiixyada ku sugnayn labada saxiix haddana culammadu waxay sheegeen inay saabitatooo sugan tahay marka sidaannu kuugu sallinaa markaannu kugu sallino salaadda gudaheeda marka salaatulibraahiimiya salaadday u gaar tahay waana soo aroortay siiqooyin kale in nebiga loogu salliyo oo aan ibraahimiyada ahayn waxaa laga yaabaa bacdu talaba inay ismoodsiiyaan siiqada ibraahimiyada mooye siiqo kale oo nebiga loogu salliyo haddii loogu salliyo inaan la hubin inuu salligii gutay ruuxu waana dhacday culammada qaarkood inay yidhaahdeen siiqadan marka uu qofku ugu salliyo yaqiin buu ugu salliyey laakiin siiqooyinka kale shakaa ku jira saxse maaha warkaas waayo waa soo aroortoo nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisaba waa ka soo aroortay siiqooyin kale waxaana ka mid a ta nebiga ka soo aroortay sala allahu alayh wasalam aan ibraahimiye ahayn wakhtiga salaadda aan ahayn marka masjidka la soo gelayo dikriga la akhrinayo bismi illaahi waasalaatu waasalaamu calaa rasuuli illaahi yacnii salli baa ku jira nebiga lagu sallinayo la salaamayo oo kooban ahlucilmiga qaarkoodna xadiiskaa waa taxsiiniyeenoo waxay dhahen waa xasan dee waa siiqo salli oo aan ibraahimiye ahayn ay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen nebiga waa ka sugantahay sala allahu aleyh wasalam waxaa la mida marka laga baxayo saxaabada nebigana sala allahu aleyh wasalam waa soo aroortay inay nebiga ku sallin jireen siiqooyin kale ugu sallin jireen waxaaba ka mid ah sala allahu calayhi wasalam axaadiista in badan waata innagu ku aragna addaahir saxaabadu wakhtiyada qaarkood inay lafdigaa isticmaali jireen wa ilaa maxaa marka axaadiistoo dhan mar kastoo xadiis la sheegayo fii kutubi sunna sala allahu alayh wasalam bes maxaa loo yidhahdaa ma yagoo saxaabadu siiqo kale sheegaa siiqadii intay ka wada tageen marnaba siday ugu sallin jireen aan xadiiska lagu soo werin oo siiqo kale lagu beddelay hada baciid bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen siiqo kastoo salliya salaam koobsanaysa oo nebiga loogu salliyaa salligiiyo salaamtii waa ku sugnaanaya ha yeeshee wakhtigaas salaadda la tukanayo ibraahiimiyada in lala yimaado maadaama nebigu sheegay taas yada abay tahay ta laasimka ama ta fiican culamada qaar waxaabay yidhahdeen awqaadda kale aan ahayn salaadda marka la tukanayo aan ahayn in ibraahimye loogu salliyo dee nebigiiyo saxaabadiisaba lagama hayo marka culamada qaar baaba dee yidhi waxbaa ku jira awqaadda aan salaad ahayn in ibraahimye loogu salliyo culamada qaar baa waxay leeyihiin fiihi maa fiihi ya salliga salaada gudaheeda in lagu salliyo nebiga sala allahu alayh wasalam waa sugan tahay atixiyaadka dhexe iyo atixiyaadka dambe labadabana waa lagu sallinayaa laakiin atixiyaadka dhexe in lagu salliyaa kollayba waa sunne xadiis ba inay leedahay sheekh albaani saxiixinayo oo calaa sharti muslim inuu ku asaxay tilmaamaya fii irwaa'i alkhaliil waxa uu sheegayaa xadiiskaasi nebigu sala allahu alayh wasalam siddeed ragcadood oo isku bixisa oo aanu atixiyaad u dhaxaysiin ayuu tukaday ragcaddii siddeedaad markuu dhammaystay ayuu fadhiistoo atixiyaadsaday nebigana waa ku salliyey sal allahu alayh wasalam isagaan salaamad naqsan buu kacay ragcad sagaalaad u kacay ragcaddii sagaalaad markuu tukaday ayuu atixiyaadsaday dabeedna waa salaamad naqsaday sheekh albaani wuxuu odhanaya waa saxiix calaa sharti muslim shardiga muslim buu xadiiskaasi ku asaxay abu cawaana ayaa mustakhrajka ku soo wariyey mustakhraj calaa saxiixi muslim waxaa laga qaadanayaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu isku salli jiray oo siduu shahaadada risaalada isugu qiraayey ayuu salligana nebigu sala allahu alayh wasalam isugu sallin jiray waxaa kaloo laga qaadanaya atixiyaadka dhexe in nebiga lagu sallin karo waayo salaaddii sunnaba ha noqotay laba atixiyaad bay yeelatay atixiyaadkii dhexaanuu nebigu sala allahu alayh wasalam isku salliyey waxay culammada qaarkood haddaba yidhaahdaan atixiyaadka dambe in nebiga lagu salliyaa sala allahu alayh wasalam waa waajib oo waa rukni culammada shaaficiyadu saasay qabaan bacdu ahlicilmi waxaabay dooneen inay ku tashniiciyaan oo yidhaahdaan shaafici waxaan looga horrayn buu la yimi oo ijmaac buu khilaafay oo salliga nebiga lagu sallinayaa salaadda gudaheeda inuu waajib yaho faral yahay oo rukni yahay cid uga horraysay ma jirta bay yidhahdeen laakiin culamada qaar baa daafacay shaafici culamada daafacdayna waxaa ka mid ah alcallaamatu ibnulqayim isagaan shaaficiyulmadhab ahayn ayuu haddana daafacay ouna yidhi ijmaaca la sheegayaa ma jiro oo shaafici ijmaac ma khilaafin ee waa looga horreeyey cid kaloo la qabtay ka mid tahay wax lagu tashniiciyo lagu dhaleeceeyana ma aha inuu yidhi nebiga salliga lagu sallinaya waa rukni oo waa faral salaadda gudaheedana waa min maxaasini madhabih ashyaada wanaagsan ee madhabtiisa ku sugan ee lagu ammaanayo ayaabay ka mid tahay xadiis baa haddaba laga deliishadaa waajibnimada oo yacni markaa laga qaadanayo nawcan maa ay waajib tahay bay culammada qaarkood ka deliishadeen kan laftiisa culammada qaar waa ka deliishadeenoo quuluu allaahuma salli cala muxammad oo waxay yidhahen waa amar laakiin waxay yidhahdeen waa amrun bilkayfiya qaar kaga jawaabeenoo amar sidiisa u yimi maahee siiqada la odhanayo markii la weydiiyey ayuu siiqadii yidhi sidaa dhaha lama mid ahaa yacni ku salliya nebiga sala allahu alayh wasalam iyadoo la yidhi si itlaaqan calaa kulli xaal axaadiista ku soo aroortay calaa aqali alaxwaal waxaa laga qaadanaya wujuub ayaa laga qaadanaya kamaa sallayta calaa ibraahim waxay culammadu isweydiiyaan kaafkan tashbiiha ah waxaa la ogsoon yahay haddii shay shay lagu shabbahaayo waxa layskaga yskaga shabbahayo ka kamaalka badan ayaa mushabbahu bihi laga dhigaa haddii tashbiihu aanu ahayn tashbiih maqluub aanu ahayn oo masalan haddii la odhanaayo hebel waa marka waxaa weeye dhalaal badan yaho qurux badan yahay oo la yidhaahdo waa kalqamar ama la odhanaayo ka shamsi qorraxduu la mid yahay iftiinka iyo dhalaalka ma qorraxdu ku badnaansha badan yahay mise hebel buu ku badan yahay may qoraxdu ku badan yahay qoraxdii waa mushabbahu bihi ma dayixu markaa iftiinku ku badan yahay mise shakhsiguu ku badan yahay maye wuxuu ku badan yahay dayixuu ku badan yahay haddii la yidhahdo fulaanun kal fi shajaacati hebel wuxuu la mid yahay libaaxa geesinimadu kala mid yahay geesinimadu labada kay ku badan tahay ma kan loo eg yahay mise ka wax u eg ma kan loo eg yahay oo libaaxa ah haddaba marka haddii la yhaha kaafkani waa tashbiih dee fadiiladu nebi muxamed bay ku badnaansha badan tahoo isagaa ka fadli badan nebiyada kale oo dhan mushabbahu bihigiina waxaa laga dhigay ibraahim iyo aalkiisa qaacidadii tashbiiha lagu yaqaanay yaa dee way khilaafsan tahay qaacidatu tashbiihi nuqsaanulmushabbahi haatay qaar ka cabbireen qaacidada tashbiihu waa inuu mushabbahu isagu naaqis yahay mushabbahu bihiguna kaamil yahay saasaa qaacidada tashbiihu ahayd marka haddaba see lagu tawjiihinaya culamada qaar waxay yidhahaan waxaa lagu tawjiihinayaa in la yidhaahdo nebi ibraahim iyo aalkiisa qaraabadiisa iyo tafiirtiisa wanaagsan ee mu'miniinta ah sidaad ugu salliday si la mida nebi maxamed sala allahu alay wasallam ugu sallida nebi ibraahimna aalkiisa waxaaba ka mida nebi muxamed oo tafiirtii ibraahim buu ka mid yahay aalka ibraahim buu ku jiraa marka waxaa laga tilmaamayaa ibraahim iyo aalkiisa oo nebiyo badani ku jiraa nebi muxamedna ka mid yahay sidaad ugu salliday oo aad u barakaysay muxamed iyo aalkiisana si la mida u barakee marka nebi maxamed xagganna waa ku jiraa xagganna waa ku jiraa maadaama xagganna uu ku jiro mushabbahu bihigii uu ka mid yahay dee qaacidadii tashbiiha ma khilaafsanaa oo waxaa laga tilmaamayaa salligii hore loogu salliyey ibraahim iyo aalkiisa oo nebiyo badani ka mid yihiin nebi muxammedna ku jiro hadda waxaad ku sallidaa mid la mida ah nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam iyo aalkiisa marka taa waa ku tawjiiheen culammada qaarkood awjuh kalena culammadu waa sheegeen alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin haddaba weji kaluu isagu sheegay oo ah in la yidhahdo kaafku tashbiihba ma ahee kaafku waa tacliil shabbih bikaafin wa biha atacliilu qad yucnaa wa zaa'idan litawkiidin warad ibnu maalik waa ka odhanaya kaaf wax ku shabbah wa biha atacliilu qad yucnaa cillayn iyo sababayn in looga jeedo looga qastana waa dhacdaa wa zaa'idan litawkiidin warad marka macnihii u qaalibkahaa kaafkoo tashbiiha ma ahee macnaha tacliil baa loo jeedaayo macnuhu wuxuu u dhacayaa nebi muxamed iyo aalkiisa waxaad ugu sallidaa salligaad ku salliday ibraahiim iyo aalkiisa aawadeed ugu sallida ilaa nebi maxamed iyo aalkiisu waxay soo gelayaan ibraahiim aalkiisii bay soo gelayaan marka waxay noqonaysaa baabu tacliil bay noqonaysaa oo in sababayn looga jeedo ayaa markaa laga tilmaamaya salliga nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku soo arooray siiqooyin iyo alfaad kala duwan buu ku soo arooray siiqooyinka uu ku soo arooray culammadu waxay yidhahdeen siiqo kastoo ka mida ah oo loogu salliyaa salligii waa ku asaxaya yacnii kayfiye mucayana kuma gaar aha laakiin kayfiyad kasta oo loogu salliyo oo axaadiista ku soo aroortay salaatul salaatulibraahimiya siyaqay u soo aroortay ka mida waxay noqonaysaa inuu ku asaxaya noqonaysa laakiin muta'akhiriinta qaarkood waxay yidhahdeen siiqooyinka waa laysku gurayaayoo talfiiq wax la yidhahdaa la samaynayaa oo riwaayo waliba alfaadday la gaarka noqotaa inta la soo qaado la dhex gelinaya markaasaa waxaa soo baxaysa siiqo dheer oo alfaadihii laysku dhex guray oo iyadoo sidaa u taxan aan xadiisba ku soo aroorin culammada sidaa istixbaabtay waxaa ka mid a nawowi wa wakhayruh laakiin culammada qaarkood taa waa naqdiyeen oo waxay yidhaahdeen siiqo talfiiq ah in la sameeyo la yidhaha riwaayaadkii baan kulminayaa oo isku dhex gurayaa ama atixiyaadka ha noqoto ama salliga ha noqoto ama waxyaalaha kale soo arooree ikhtilaafu tanawuc ku sugan yahay ha noqotee waxay noqonaysaa mid markaa ay noqonaysa ee mid waliba siday u soo aroortay waa in loo akhriyaa waana inaan laysdhex gelin oo talfiiq lagu samayn culammada sidaa diidaysa waxaa ka mida ibnu kasiir waana shaaficiyu lmadhab kitaabkiisa tafsiirka ah walcanhum lacnan kabiiran qiraa'o kale waxaa la akhriyey buu idhi kasiiran mawdicaasu deed wuxuu baraarujinayaa kasiiran iyo kabiiran lama kulmin karo oo lama odhan karo iyadoo qur'aankii la akhrinayo walcanhum lacnan kabiiran kasiiran lama odhan karo iyadoo mid waliba gaarkeeda u sugan tahay qiraa'aadkii la yskuma dhex guri karo lama odhan karo way isdhex gelinaynaa sidaasoo kale adkaarihii iyo salliyadii iyo atixiyaadadii in talfiiq lagu sameeyo laysku dhex guraa ma ahee tanna siday u soo aroortay mar u ahri tanna siday usoo soo aroortay mar u ahri tanna siday u soo aroortay mar u ahri wahaakada wakadalika shaykhu lislaam ibnu taymiya fi bacdi kutubi wuxuu ku tilmaamay talfiiqa caynkaase lagu samaynayo laysku dhex gurayaa inay noqonayso mid halata noqonayso waxaa la mida ah dikriga soo arooray istikfaarka dalamtu nafsii dulman kasiiran riwaayo kale waxaa ku soo aroortay kabiiran waxa caanbaxdo fuqahada qaarkood yidhaahdeen kasiiran kabiiran waa in la yidhahdaa labada la israaciyaa si lafdiga aanu ku siidin waxay la mid tahay waxyaalahan la isdhexgelinaynin waxay noqonaysaa uun labada mid ahaan inaad akhrido laakiin aad isdhex geliso talfiiqiso oo isku dhex gurto waxay noqonaysaa qalad wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk